alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عlى muxamadi wعlى ali muxamed w slama tasliima kasiira dersiga inoogu dembeeyey faayna hada الshagafu ya طulaaba اlcilmi miman yuqadimu xadahu min cirsihi calى xadihi min darsihi oogaa halkaa waa ku taradudnay markaa sidaynu markii hore sheegnay min cirsihi oo caynka la hoos dhigo ayaa saxan cirsiguna waxa weeye waa imra'atu rajul wa kada rajuluha waa la yidhahdaa marka labada mid walba cirsi waa lagu itlaaqaya mid waliba zawjka iyo zawjadu caruuska iyo caruusaddu mid walba waa lagu itlaaqi karaa cirsi oo waa cirsu laakhar marka waa min cirsihi almacqid alcishruun baabkii ugu dembeeyey abwaabta tacdiimu lcilmigu xifdu lwaqti fi lcilmi waa in wakhtiga la ilaaliyo cilmiga gudihiisa wakhtiga waa in lagu ilaaliyo oo cilmiga lagu dadaalo oo wakhtiga laga faa'iidaysto ida kaana alcilmu ashrafa maطluubin waalcumru yutwaa ka jaliidin yaduubu marba hadduu ahaaday cilmigu wax la doonaayo kii ugu sharafta badnaa waa ahaadaye cimrigana la duubaayo ka jaliidin yaduubu waxaa loo duubayaa ka jaliidin sidii baraf yaduubu dhalaalaya jaliidka waxaa la yidhahdaa barafka soo dhaca qabowga intuu soo dhaco arlada barafta ku noqda marka dambana biyaha noqonaya sidii wax dhalaalay oo kale noqonaya jaliid waa maa yasqutu cala alardi min annadaa fayajmudu sida qaamuuskuba ku fasiray marka jaliidku waa barafka qabowgaa barafka noqonayo marka dambana yaduubu dhalaalaya barafkii waa biyoobayaa markuu biyoobo sidii wax dhalaaloo kale weeye fa caynulcaqli caqliga laftiisu xifdulwaqti waa in waqtiga la ilaaliyo fiihi cilmiga lagu ilaaliyo waalkhawfu min taqadiihi iyo in laga baqo inuu wakhtigu kaa tago bila faa'idatin faa'iide aad faa'iidaysatay la'aanteed uu kaaga tago oo wakhtigu waa in laga faa'iidaystaa alwaqtu kasayfi in lam taqtachu yaqtacka shaafici baa wuxuu yidhi raximahu llah nimanka suufiyada la yidhaahdaan la fadhiistay buu yidhi markaasaan laba faa'iidaan wax hadalkoodii wax faa'iido ah laba kelmadood baan ka helay buui labada kelmadood maxay ahaayeen alwaqtu kasayfi in lam taqtachu yaqtacka suufiyada wakhtigii shaafici joogtaa tan waxa weeye ghuluwiga badane ku dhacay may ahayn niman iska zuhaada oo suufka u abtirsanaya ayay ahaayeen marka waxa weeye kuwan aad iyo aad bay u dhaamiyeen yacnii asmaanta dambe ee muta'akhirka a joogta wakhtigu seeftuu la mid yaho haddaanad goyninoo wax ku anfacaya ku goyninoo kaga faa'iidaysan yaqtacka waa ku goynaya faa'idada labaadna waxay ahayd nafsaka in lam tashhalha biaacati shaqaladka bilmacsiya naftaada haddaanad ku mashquulin taaco macsi bay kugu mashquulinaysaa ama xaq haddaanad ku mashquulin baatil bay kugu mashquulinaysaa naxwa haada waalkhawfu min taqadiihi caynulcaqligu caqliga laftiisu waa in wakhtiga la ilaaliyo waalkhawfu min taqadiihi iyo baqashada laga baqanayo caynulcaqli weeyi min taqadiihi wakhtigu inuu kaa tago bilaa faa'idatin faa'iida la'aanteed kaaga tago wasu'aalu canhu yowma alqiyaamati yaxmilunii wa iyaaka cala almubaalagati fii ricaayati wasu'aalu canhu yowma alqiyaamati weydiinta wakhtiga laysweydiinayo maalinta qiyaame yaxmilunii wa iyaaka wuxuu igu xambaarayaa adigana kugu xambaarayaa cala almubaalagati fii ricaayatih xeeldheeraanshaha lagu xeeldheeraado ilaalinta wakhtiga la ilaalinayo lagu xeeldheeraado qaala ibnuuljawsiyi raximahu llahu ibnujawsi wuxuu ku yidhi ilaahay ha u naxariistee fii saydi khaatirih khaatirkiisa waxyaalaha ku soo dhace uu ugaadhsanaayey kitaabkuu ku qoree saydulkhaatir uu bixiyey wuxuu ku yidhi yenbagii lilinsaani an yacrifa sharafa zamaanihi wa qadra waqtih waxa u habboon lilinsaani ruuxa bini aadamka ah an yacrifa inuu garto sharafa zamaani sharafta wakhtigiisa inuu gartaa habboon wa qadra waqtih qadarka uu leeyahay iyo sharafta uu leeyahay wakhtigiisu inuu garto ayaa habboon falaa yudayicu minhu laxdatan fii hayri qurba kuma luminayo wakhtiga wax ka mid ah laxdatan yacnii milicsi oo sidaa wax u jalleeco yaa qadarkaa wax la eg qadra laxdatin ilbidhiqsigaa waxa la eg ama milicsigaa waxa la egoo wakhtiga ka mida minhu fii hayri qurbatin wax markaa qurba aan ahayn oo rabbi aan loogu dhowaanayn ku lumin maayo yacni yaanu ku lumin wayuqadimu fiihi alafdala faalafdala min alqawli waalcamal wuxuu hormarinayaa shayba wuxuu ka fadli badan yahay buu hormarinayaa oo afdalkuu la imanayaa falafdala dabeedna ka afdalkee ku soo xiga kaa marka laga yimaado ashyaada kale ka ugu fadliga badan buu hormarinaya xaaluu afdalkaasi ka mid yahay min alqawli waalcamal xagga odhaahda iyo xagga camalkaba uu ka mid yahay waa hadalkii ibnu jawsi waa xikma wa min hunaa cadumat ricaayat alculamaa'i lilwaqti sidaas daraaddeed min hunaa waxay la macnatay min ajli sidaa aawadeed cadumat way weynaatay ricaayatu alculamaa'i culammadu ilaalintay ilaalinayeen lilwaqti waqtiga ay ilaalinayeen xataa qaala ilaa uu yidhi muxamed ibnu cabdiilbaaqi albazaazu sheekhii la odhan jiray moxamed ibnu cabdiilbaaqi uu yidhi maa dayactu saacatan min cumurii fii lahwin aw lacib ma dayacinoo ma lumin saacatan min cumurii saacad cimrigayga ka mida fii lahwin lahwi kuma lumin madadaalo iyo wax la mida waa ciyaarta dadka waaweynee ay ciyaaraan ay ku madadaashaan waa wax mashquulinaya faa'iidana aan lahayn madadaalo kuma lumin iska ciyaar ah aw lacibin ama ciyaar kuma lumin ee wakhtigayga saacad kastoo ka mida waa ka faa'iidaysanaya macnuhu dhacaya waxaa la sheegaa culammada qaarkood iyagoo yaryar oo carruur ah inay wakhtigooda aad uga faa'iidaysan jireen dabeedna carruuraha qaarkood ay odhan jireen nala ciyaara dabeedna ay ku jawaabi jireen allilaciibe khuliqtu ma ciyaar baa lay abuuray inaan ciyaaro miyaa lay abuuray isagoo yar ya ayuu xataa ciyaartii iska ilaalinaya ilmaha yarina siduu ciyaarta ugu daran yahay waa la garanaya laddatulcilmi baa haleeshay isagoo yar markaasuu leeyahay alillacibi khuliqtu ma ciyaar baa lay abuuray yacnii istifaadadii wakhtiga xataa markay yaryar yihiin bay sidaa qaarkood uga faa'iidaysteen wa qaala abulwafaa ibnu caqiil sheekhii abulwafaa ibnu caqiil la odhan jiray wuxuu yidhi alladii sannafa kitaaba alfunuun kaas oo qoray kitaabkii la odhan jiray alfunuun qoray fii amaani mi'ati mujallad wuxuu ku qoray siddeed boqol oo mujallad culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen afar boqol oo mujallad ayuu kitaabkaasi ahaa laakiin mujalladaadku calaa kulli xaal kuwan waaweyn ma aha waxaa loo jeedaa ajzaa baa loo jeedaa yacni jizaas iyo qaybo ee mujallad dakhmiyo weyn inuu mid weliba yahay loogama jeedee ajzaa baa laga tilmaamaya kitaabka badankiisii hadda lama hayo kitaabulfunuun yacnii nuquulo yaryar baa laga soo naqliyaa qitca yar inaan maqlay waa la helayna waan moodaayey calaa kulli xaal haddii wax laga helayna waxa laga helay ma badna haalibkiisii yani waxa weye wax lahayo ma haddii kulligiisba aanu ahayn waxaan lahayn haalibkiisii wax lahayo ma wuxuu yidhi inii laa yaxillu lii an udayica saacatan min cumurii aniga iima xalaal ahoo iima bannaana an udayica inaan dayaco oo lumiyo saacatan min cumurii saacad cimrigayga ka mida faa'ida la'aan inaan ku lumiyaa iima xalaal aha cumrii iyo cumurii labadaba waa la odhan karaa wa balagat bihim alxaalu waxay ka gaadhay culammada xaalku wuxuu ka gaadhay ilaalinta wakhtiga ay ilaalinayeen an yuqra'a calayhim xaala alakli in lagu akhriyo xaalka ay wax cunayaan laftiisa in lagu akhriyo oo qira'atu calayhi lagu sameeyo falaqad kaana axmed bnu sulaymaan albulqaasiyu wuxuu ahaan jiray shiikhii la odhan jiray axmed ibnu sulaymaan albulqaasi almutawafaa can amaaniyatin wacishriina sana ee lagu oofsaday ee ku dhintay sideed iyo labaatan jir dhallinyaranimo ku dhintay shiikhna waa noqday da'da siddeed iyo labaatan waa da' dhallinyaro ah da'daasuu ku dhintay haddana maca daalik waxa uu noqday nin shiikha oo macruufa buu noqday yuqri'u alqiraa'aati fii xaali aklih qiraa'aadka qur'aanka mid dadka u akhriya buu ahaa markuu wax cunaayo isagoo cuntadii wadaa ayuu u akhrin jiray khawfan min dayaaci waqtihi fii hayriha baqasho uu ka baqanayo min dayaaci waqtihi wakhtigiisu inuu ka lumo fii hayriha faa'iido u culumta faa'iidaysanayo ama faa'iidaynaya la'aanteed inuu ku lumiyo baqasho uu ka baqanayo daraaddeed buu qiraa'aadka dadka u akhrin jiray isagoo wax cunaaya oo cuntadii wada aan ka faaruqe u kaadima odhan jirin fa kaana asxaabuhu yaqra'uuna calayhi waxay ahaan jireen asxaabtiisu yacnii ardaydiisu yaqra'uuna calayhi qaar ku akhriya bay ahaan jireen wa huwa yatanaawalu ma'kalahu wa mashrabah isagoo qaadanaya wuxuu cunaayo iyo wuxuu cabbaayo oo cabbayo cunaya ayaa lagu akhrin jiray bal kaana yuqra'u calayhim ka soo guurtaase waxay ahaan jireen culammadu qaar cilmiga lagu akhriyo wa hum fii daari alkhalaa' yacnii gurigay xaajada ku gudanayaan yacnii suuliyada iyagoo ku jira ayaa lagu akhrin jiray cilmiga fa kaana bnu taymiyata aljaddu wuxuu ahaa ibnu taymiyihii awowga ahaa waa abulbarakaat majd bnu taymiya saaxibu lmuntaqa raximahu allahu ilaahay ha u naxariistay idaa dakhala alkhala'a markuu suuliga galo liqadaa'i xaajatin dantiisa inuu gudanaayo u galo qaala libacdi man xawlahu kuwa agtiisa ahaaday qaar ka mida wuxuu ku odhan jiray iqra' fii hada alkitaab kitaabka akhri buu odhan jiray warfac sawtak codkaagana sare u qaad isagu khalaaqii buu galo xaajadiisuu soo gudanayaa haddana wuxuu doonayaa wakhtigaa uu xaajada soo gudanaayo istifaado inuu helo cilmigii u faa'iidaysanayo mid suuliga dabaddiisii jooga agagaarka ku soo dhow ayuu leeyahay halkaa kitaabka ka akhri laakiin codka sare u qaadoo aan maqlo oo codku suuliga ha igu yimaado halkaasaan dhegaysanaya anna istifaadadii wuxuu qaadanayaa isagoo xaajadiisii gudanaya waa cajiib watajallat hadihi alricaayatu lilwaqti cinda alqawmi way muuqato way daahirtay hadihi aricaayatu ilaalinta lilwaqti waqtiga la ilaalinayo cinda alqawmi qowmka culammada agtooday muuqatay raximahum allahu ilaahay ha u naxariistee fii macaalima ciddah yacni tilmaamo mutacadida bimacnaa badan ayay ku muuqatay tilmaamaha badanoo lam tabluqha alxidaaraatu alinsaaniyatu aynay gaadhin ilbaxnimooyinka bini aadamku aynay gaadhin qaatibatan yacni dhammaanteed aynay gaadhin oo cid ka gaadhay aynay jirin bimacnaa dadka ilbaxnimooyinka adduunyo gaadhay waxaa lagu yaqaannaa akhrim badnaan iyo tajriba badnaan baa lagu yaqaannaa waxyaalo badan inay akhriyaan oo hadda nimanka gaalada ee caddaanka ahi aad waxay ugu dadaalaan akhrinta inay farabadiyaan saan maqlay carruurta yaryarna waxay ku barbaariyaan inay aad wax u akhriyaan ilaa aan maqlay ilmaha yari markuu seexanayo isagoo daragadda saaranoo weli aan fadhi baran waxaa lagu dul akhriyaa oo lagu seexiyaa buug baa lagu dul akhriyaa wuxuu mar kasta gam'ayaa oo hurdadii qabsanayaa iyadoo buug lala dul fadhiyo oo lagu akhrinayo ujeeddada maxay uga dan leeyihiin khariisadiisa iyo abuurkiisa dabeecad ahaan inay ugu tallaalanto wax akhrintu oo markuu indhaha kala qaaday ee hooyadii dhashay laga soo bilaabo buug baa lala dul fadhiyo lagu akhrinayo wuxuu ku garaadsadoo iyadoo buug lagu akhrinayo siduu sidaa ugu garaadsaday maskaxday gelaysaa xaaladda la isleeyahay ilmuhu waxba fahmi maayo waxba garan maayo waxani waa ku rikoodh garaysmayaan waxaa ku tallaalmaya akhrinta inuu sameeyo saas aawoodee iyagoo yaryar bay waxay isugu faareen intaasoo buug baan akhriyey waxay uga dan leeyihiin inay ku tallaalaan akhris badan inuu sameeyo akhris badan inuu la yimaado oo qiraa'ada iyo akhrinta uu jeclaado taasay uga dan leeyihiin minhaa kasratu duruusihim waxaa culammada ka mida macaalimtoodaas kuu caddaynaya siday ugu mamanaayeen oo u jeclaayeen cilmiga duruustoodu siday u fara badnayd faqad kaana alnawowiyu raximahu allahu yaqra'u kula yowmin isnay cashara darsan cala mashaayikih imaamu nawowi raximahu llahu wuxuu ahaan jiray mid maalin kastaba laba iyo toban dersi akhriyo oo mashaayikhdiisa ku akhriya labiyo tobankaa dersioo fanniyaal kala duwan ku saabsan oo xadiis leh oo luqa leh oo fiqi leh oo kutubo fiqiyo oo mutacadida leh oo luqa leh yacni waxa weeye anwaac badan bay u qaybsanayeen weliba labiyo tobankaa dersi lix ka midu isagu muciid ka ahaa oo ku soo celin jiro ardayda u soo raaci jiray xerta ya laba iyo toban dersi maalin kasta lix ka midana waa ku celin jiray oo isagaa muciid ka ahaa durustaasi duruus inta layska dhegaysta layska baxa may ahayne qaar la raajaco oo lagu noqdo ayuu ahaa madaarista nidaamiga ah ama jaamicaad ha noqdaan ama macaahid ha noqdaane dad fara badani waa laga yaabaa laba iyo toban dersi yaynay maalin wada qaadan ee lix dersi ama toddoba dersi maalintii inuu qaato laakiin haalibka ardaydu si joogta ah uma raajacaan maalin kasta isagu maalin kasta laba iyo toban dersuu qaadan jiray maaha majmuuca uu qaato wiiggii baa laba iyo tobanah mana aha maadooyinka loo dhigo ee kala duduwanee qaarba marka waxa weeye wiiggii mar imanayaan ama laba imanayaan ama saddex imanayaan baa labiyo tobana ah. maalin kasta waa labiyo toban waana wax la raajicayo oo lagu noqonayo oo lasoo raacanayo sida madaarista nidaamiga ah ay arday badani sameeyaan liajli limtixaan maalmaha imtixaanku soo dhowaado inay raajicaan keliya may samayn jirin ee waa raajicitaan joogto ah oo maalin kasta la soo raajicayo oo lagu noqonayo oo la soo raacayo dersigii min awalihi ila akhiri qaarkoodna laba qaybayaba washawkaaniyu raximahu llahu saaxibu nayl alawtaari wuxuu ahaan jiray shiikha shawkaani la yidhaahdaa moxamed ibnu caliy ashawkaani oo raximahu llahu ilaahay ha u naxariiste culammadii qarnigii saddex-iyo tobnaad buu ka mid ahaa saaxibu nayl alawtaari kitaabka naylulawtaar la yidhaahdo shiikhale kale weeyaani kitaabkan wuxuu u soo gaar yeelayaa kutubtiisu ugu caansan yahay mase ahaa kitaabkanoo keliya mid leh wuxuu ka mid yahay min almuksiriina fi tasniif culammadii kutubta badnayd buu ka mid ahaa saddex boqoloo kitaab wax ku dhow buu allifay laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan kitaab ayuu qoray bay yidhaahdeen qaar u tarjamayey waa laba boqol iyo siddeed iyo toddobaatan kitaab tarjamadaa wakhti hore adigu labaatan sane laga joogo ayaan kollay arkay waa laga yaabaa kutubtiisii qaar ka mid ah oo aan markaa taabacnayn in la taabace eh wadaadkii markaa u tarjamaynayay wuxuuhi kutubtiisa matbuuc oo dhan haddii laysku daro waa siddeed iyo soddon kitaab laba boqol iyo afartan kitaaba uu leeyahay shawkaani nuurka ma arag buu xilligu tarjamada qoray buu sidaa odhanayaa laakiin waa laga yaabaa bacdi markii makhtuud ahaa oo aan la daabicin uu tarjamada qorayay wadaadkaasi in kadib la daabacay waa suuragal marka waa min almuksiriina fi tasniif tabluqu duruusuhu miday duruustiisu gaadhay ahayd yowmi maalintiiyo waleylati habeenka waxay dersiyadiisu gaadhi jireen alaasata cashara darsan saddex iyo toban dersi bay gaadhi jireen laakiin taas ogowoo dersiyadu xilligan badan ee innaga loo isticmaalo dersiyadaa badan dee haalibkoodu may ahayn dersigu inuu saacad ama saacad iyo badh markaa yahay ma aha ee dersiyada waxaa laga yaabaa awqaaddoodu nawcan maa in inta hadda markaa darsiyada aynu ku jirno inay ka yaraadaan xabaddii ay ka yaraato ayaa dhici karta aan wakhtigeedu aad u tawiil ahayn waayo culammadu waxay ku talin jireen wakhtiga duruusta inaan la dheerayn oo waxay odhan jireen waqtigu waa inuu koobnaadaa ina almajlisa idaa taala kaana lishaytaani minhu nasiibun bay odhan jireen majlisku hadduu dheeraado shaytaankaa nasiib ku yeelanayo qofkii caajis baa ku imanaya saas aawoodee xilliga waa in la koobaayo uu yaraadaabay odhan jireen sida markaa culuumulxadiis baa kutubta laga qoray ay markaa sheegayaan minha maa ya'khuduhu can mashaayikhih saddex iyo tobankaa darsi waxaa ka mid ahaa ee shawkaani maalintii uu qaadan jiray wuxuu mashaayikhdiisa ka qaato ayaa ka mid ahaa oo bacdii duruustaa ka mid a mashaayikhdiisuu ka qaadan jiray wa minha maa ya'khuduhu canhu talaamidatuh waxaana ka mid ahaa duruusta qaar ardaydiisu isaga ka qaadanayaan oo ka faa'iidaysanayaan marka saddexiyo tobanku waxay noqonayaan duruusta uu qaadanayo iyo kuwuu bixinayo baa saddex iyo tobanka isku noqon jiray wa arbaa maxmuudun ilaaluusiyu waxay fadilaan in hamsada la medo sida uu sheikhuba inoogu meday carabada waxaa iskaga caanbaxay in alaluusiyu la yidhaahdo laakiin alaaluusiyu in la yidhaahday tilmaamaa saxdu inay tahay mashaayikhda qaarkood wa arbaa waa ka ziyaadiyo waa ka badiyey maxmuudun maxmuudoo alaaluusiyu aaluusi ahaaday saaxibu tafsiiri kitaabka tafsiirkee ruuxulmacaaniga la yidhaahdo waa sheikha u saaxiibka ahe calayhim jamiican dhammaantood waa ka wada badiyo ziyaadu intaa waa waa ka ziyaadiyey arba waa ka badiye weeye oo kelmadda ribaa waa maxay ziyaadadaa la yidhaahdaa sharcanna waxaa loo isticmaalaa ziyaadadii muxaramada ahayd hadda macnihii luqawiga ahaa baa loo jeedaa arba waa ka ziyaadiyey faqad kaana yudarisu fi lyawmi arbacata waishriina darsa sheikhaasi wuxuu dhigi jiray maalintii afar iyo labaatan darsi buu dhigi jiray hadda ka warran isagaa dhigtay weeye darasa yudarisuna isagaa dhigaya weeye oo cid kalu dhigaya marka ardaygii wuxuu noqonayaa daaris darasa yadrusu fahuwa daaris mucallimkiina wuxuu noqonayaa darasa yudarisu fahuwa mudaris waa kii dhigayey marka afar iyo labaatan darsi ayuu maalintii dhigi jiray walamma ishtaqala bitafsiiri waliftaa'i markuu ku mashquulay tafsiirka qoraalku qorayo kitaabka tafsiirkee weyn maktabatlmuaalaca wuu yaallaa waliftaa'i iyo fatwada uu fatwoonayo oo masaa'isha ka jawaabayo markuu taa ku mashquulay naqasad duruustiisii way nuqsaantoo way yaraatay talow intay u yaraatay ilaa alaasata cashara darsan ilaa saddex iyo toban dersi bay u soo yaraatayoo yacni ku soo koobantay yacnii mashquulka daraaddii uu wakhti kitaabkii qoraayo kitaabkii waa kitaab weyn uu wakhtina fatwoonaayo buu duruustii iska kala dhimay markuu iska kala dhimay saddexiyo toban darsi ayuu soo reebay saddexiyo toban kaba dhigay uma ra'aytu fii tarjamati muxamed ibni abi bakrin ibni jamaacata ana duruusahu tablugu fi lyowmi walleyla intaa dabadeed waxaan arkay buu idhi tarjamadii muxamed ibni abi bakrin ibni jamaaca sheikha la odhan jiray tarjamadiisa waxaan ku arkay tarjama wa bifatxi ljiim tarjuma ma aha oo jiimku ma godna waa masdarkii qiyaasiga ahaa ee rubaaciga u sugnaaday tarjama tarjamatan daxraja daxrajatan oo kale waa tarjama tarjamada shiikhaas waxaan ku arkay yanii taariikhdiisa lagaga warramaayo iyo siiradiisa ana duruusahu tabluqu fi lyowmi wallayla in durustiisu ay gaari jirtay maalintii iyo habeenkii marka laysku daro naxwa khamsiina darsa konton dersi inay gaari jirtay maalintii iyo habeenkii marka laysku daro konton dersi bay durustiisu gaadhi jirtay markii hore shiikhu tan dambe ma arag dabeetii hore ee maxmuud alaluusi ka horraysay tan ayuu wuxuu u isticmaalay waa arba waa ka badiyey waa ka ziyaadiyey laakiin ansab waxa u ahay ta dambe maadaama aanu arag tii horena sideeduu isaga daayey ta dambena wuxuu ku tilmaamay mar dambe inuu arkay marka duruusta culammadu inay badnayd ay dhigaan baa laga qaadanaya wa minhaa kasratu madruusaatihim waxaa kaloo ka mida waxyaalaha macaalimta ama tilmaamaha ee ku tusinaysa wakhtiga inay ilaalin jireen kutubahay diraasaynayaan ee dhigayaan farabadnida ay farabadnayd yacni wakhtigay diraasaynayaan faqad darasa ibnu tabbaana almudawanata naxwa alfi mara yacni waa darsay waa bartay waxaa laga yaabaa barashadu keliya inaynay ahayn ee dhigista iyo akhriska uu akhrinayo iyo akhrisashada uu akhrisanayay intaba in looga jeedo laakiin daraso waxaa loo isticmaalaa dhigashada marka wuxuu dhigtay ibnu tabbaan almudawana kitaabka mudawanada la yidhaahdo naxwa alfi mara kun goor wax la mida buu dhigtay waxaa laga yaabaa dhigistii iyo akhrisashadii iyo dhigitaankii iyo taalacashadii intuba inay isku jiraan baa suuragal ah wa rubbamaa wujida waxaa laga yaabaa in laga helo fii bacdi kutubi cabbaasin ibni alfarisiyi sheekhii cabbaas ibnulfarisi la odhan jiray bikhatihi khadkiisa in laga helo ayaa laga yaabaa kutubaha qaarkood inuu yidhi darastuhu alfa mara waxaan dhigtay kun goor yacni waan dhigtay waan dhigay waan eh, akhriyey sidaa inuu jeeday u badantay aaddadii soomaaliyeed qaarkood waxay aad u dhigan jireen kitaabka markaa minhaajkay aad ugu celcelin jireen dhigashaday dhiganayaan markaasaa qaarkood waxay yidhaahdeen minhaaj ma yaqaan ka garanaya cadadka inta goore uu dhigtay ama inta goore uu dhigay ka garanayo tiro ku sheegi karaya maba yaqaan bay yidhahdeen waa inay tiradu ka geedmataa oo uu garan kari waayaa inta goore uu dhigtay iyo inta goore u dhigay ninkaasunbaa minhaaj yaqaana ba yidhahay haddii kale ma yaqaan asbaabta ka qayb qaadatayna waxaa ka mid a iyaga yacni waxay in badani fiqiga dooni jireen inay dhigtaan iyagoo carabiyadii aan dhigan oo naxwo iyo sarfi iyo waxba aynay uga baxsanayn ayay khasab dooni jireen inay ku dhigtaan marka eraygaasi hadduu ka lumo meelay u raacaan ma yaqaanin mawaadku farqiga u kala dhaxeeya ishtiqaaq ahaan ma garanayaan laakiin ruuxu haddii carabiyadii uu soo barto marka hore carabiyada ku horeeyo yacnii wakhti kooban buu ku dhigan karaa wakhti kooban ayuu ku dhigan karaa wa karara haalib ibnu cabdiraxmaani almacruufu bibni catiyata wuxuu ku celceliyey shiikhii lo odhan jiray khaalib ibnu cabdiraxmaan almacruufu bibni catiya oo ibnu catiya loo yaqaanay waalidu saaxibi tafsiir ilmashhuur kitaabka tafsiirka caanka ah ninka u saaxiibka ana dhalay oo aabbaha u ahaa oo qaadiga kitaabkaa qoraya ibnu catiye macruufka ku ah kitaabka tafsiirka ah sheikha qoruu waalid u ahaa oo dhalay isaguna sheikh buu ahaa kitaabka tafsiirkae uu qoray inankiisuna waxaa la yidhaahdaa almuxararu alwajiiz baa la yidhaahdaa almuxarar lwajiiz ayaa la yidhahdaa saxiixa albukhaariy haalib ibnu cabdiraxmaan wuxuu ku celceliyey saxiixulbukhaariga qiraa'ada uu akhrinayo wuxuu ku celceliyey sabca mi'ati mara toddoba boqol oo goor ayuu ku celceliyey alimaamu nawowi sida mar horeba aynu sheegnay kitaabka wasiidka wuxuu yidhi waxaan akhriyey lix boqol oo goor baan akhriyey buui mas'alo uu wasiidka ka sheegaa lagu qabsaday nawowi markaasuu yidhi maanaha laygu qabsanayaa wasiidka waxaan akhriyey wasiidkoo dhan lix boqol oo goor baan akhriyey buui see laygu qabsadaa abu isxaaq ashiraazi waxaa la yidhahdaa kitaabka fiqiga a ah, markuu akhrisanayo wuxuu ku celin jiray baa la yidhi kun goor buu ku celin jiray la yidhi wa minha kasratu maktuubaatihim macaalimtaa tilmaamaysa wakhtiga inay aad uga faa'iidaysan jireen oo u ilaalin jireen waxaa ka mid a kutubahay qoreen ee farguriga ku qorteen farabadniday farabadnayd baa ka mid a wax badan oo mashaayikhdoodii ay ka maqleen ama ay ka wariyeen bay gacantooda ku qorteen ayay iyagu werin ay werinayaan u qorteen oo farguri ku qorteen fa axmed ibnu cabdidaa'imi shiikhii la odhan jiray axmed ibnu cabdidaa'im almaqdasiyu axadu shuyuukhi alcilmi min alxanaabila oo ka mida culammadii cilmiga shuyuukhda ku ahaa ka mid a min alxanaabilati xaaluu ka mid yahay kataba biyadihi wuxuu ku qoray gacantiisa alfay mujallad laba kun oo mujallad waxaa loo jeedaa laba kun oo juz ayuu ku qoray gacantiisa wa waqaca miluhu libni iljawsiy taasoo kale waxay u dhacday ibnujawsi bay u dhacday cilmiga uu mashaayikhdiisa ka qoray intaa in la mida ayuu ibnujawsina qoray marka lagama tilmaamayo musannafaadka iyagu ay allifeen dib buu ka keenayaa kaas kutubaha ay qoreen dib ayuu ka keenayaa oo ay tasniif u qoreen laakiin naqliga iyo riwaayada ay mashaayikhdooda ka warinayeen ee farguriga ay ku qorteen baa fara badnaa wa minhaa karatu maqru'aatihim waxaa ka mida ah waxyaalaha caddaynaya wakhtiga inay aad uga faa'iidaysan jireen oo cilmi kaga faa'iidaysan jireen kutubahay akhriyeen farabadniday farabadnaan jirtay fa ibnuljawsiyi shiikha ibnuljawsi la yidhaahdaa cabduraxmaan ibnuljawsi abulfaraj iska ilaali ra'da inaad reebto waa abulfaraji bifatxi raa midbaa wuxuu mooday ra'du inay reebban tahay markaasuu talow shiikha maxaa loogu bixiyey kunyadan sheekha kunyadan maxaa loogu magacaabay buuli marka ma reebna ra'du iyo way kor dhigantay faibnulujawsiyi raximahu llaahu ibnujawsi ilaahay ha u naxariistee taalaca wahuwa bacdu fi talabi wuxuu taalacday oo eegay oo ka faa'iidaystay isagoo weli ku sugan dalabkiiyo ardaynimadii cilmiga uu doonaayay ku sugan ishriina alfi mujallad labaatan kun oo mujallad buu daalacday oo akhristay inta kitaabe u akhriyey waa labaatan kun oo mujallad marka maqruu'aadkay akhrinayeen siduu u fara badnaa bay ku tusinaysa wa minha kasratu shuyuukhihim waxaa ka mida waxyaalaha ku tilmaamaya siday wakhtiga uga faa'iidaysan jireen shuyuukhdooda iyo culammaday cilmiga ka qaateen siday u fara badnaayeen faladiina jaawaza cadadu mashaayikihim alalfa kaiirun fii hadihi lummati kuwa uu ka batay tirada shuyuukhdoodu ay ka bateen kun ay ka bateen oo kun shiikh in ka badan cilmiga ka qaatay kaiirun fii hadihi lummati ummaddan waa ku badan yihiin culamo badan baa cadadka mashaayiikhdoodu kun ka badnaayeenoo cid kun ka badan oo culama ah cilmiga ka dhagaystay oo ka qaatay midba inuu ka qaatayba in badan iyo in yarba ninkaad hal xadiis ka qaadato dee xadiiskaa shiikh buu kugu yahay marka sidaa marka loo eego culamo badan markuu la kulmo mid walba wax ka dhagaysto mashaayikh badan buu yeelanaya wa acjabu maa dukira kii waxaa ugu layaab badan la sheegay anna abaa sacdin asamcaaniya shiikhii abaa sacdin assamcaaniya la odhan jiray waa shiikha iskale alansaab kitaabka la yidhaahdo waxaana awow u ahaa abu mudafar assamcaani saaxib alqawaaic ayaa awow u ahaayoo aabbihii dhalay aba sacdin assamcaani balaqa cadadu shuyuukhihi waxay gaadheen tiradii mashaayikhdiisu sabcatu aalaafi shaykh toddoba kun oo shiikh bay gaadheen qaala ibnu najaari sheekha ibnu najaar la yidhaahdaa wuxuu yidhi fii dayli taariikhi baghdaada taariikhi bakhdaad daylkeeda taariikh baqhdaad marka hore waxaa qoray khatiiba albaqhdaadi marka dabakarka lagu daba karaye taraajimtii wax lagu sii daray ayaa sheikhan ibnu najaar sameeyey oo sheikh baa kitaab qoraya tawaariikh ama taraajim ku saabsan markuu qoro ayaa xilligiisiibuu ku joojinaya uu isagu noolaa wakhti ka mid a ah. sheikh kaleoo ka dambeeya halkii ka ambaqaadaya kitaabkii wuxuu u bixinayaa dayl waxay ka dhigan tahay dee qayb dambe oo kitaabkii lagu sii daba kabay marka ibnu najaar dayri taariikhi bakhdaad bakhdaadu waa ta macruufkii hadda la yaqaan madiinat salaam baa la odhan jiray oo culammada in badani u isticmaali jireen asalka bakhdaad baa waxay yidhaahdeen culammadu wuxuu ahaan jiray ismu sanam magac sanam buu ahaan jiray saas aawadeed baa culammada qaarkood ay karaahiyaysan jireenoo ay odhan jireen yacni madiinatu asalaam oo intii aynay islaamin oo islaamku aanu gaadhin ee gaalada ay ahaayeen dadka degani baa sanamkaa laga caabudi jiray markaa loogu magac dara culamada qaar laakiin maadaama sidii wax layska ilaaway uu noqday oo hadda markaa sanam magaca loo yaqaanaa aanu jirin dadka badankooda bakhdaad yaqaanaana magacaasi meeshuu ka soo jeeda aynay ogayn yacni waxay noqotay mid iska caanbaxa wahaada shay un lam yabluqhu axad kaasi waa shay aan cid kala gaadhin isaga mooyaane cid mashaayikhdiisa cadadkoodu toddoba kun ay noqdaan abaa sacdin asamcaani baynu haynaa axad kale ma hayno culammada qaarkoodoo lix kun ay gaadheen waa jiraan laakiin toddobada kun cid kaloo gaadhay ma hayna buuri wa minha kasratu masmuucaatihim waxaa kaloo ka mid a waxyaalahay maqli jireen inuu badnaa wa maqruu'aatihim iyo waxyaalaha ay akhrin jireenoo calaa shuyuukhihim shuyuukhdooda ay ku akhrin jireen min altasaaniifi almutawalati waalajzaa'i alsagiira oo ka mida kutubaha la dhaadheereeyey iyo walajzaa'i jusaska iyo qaybaha ka mida alsagiirati yar kutubo yaryar iyo kutubo waaweynba mashaayikhdooda kuway ku akhrin jireen ama ka maqli jireen waa badnaayeen faqad tucaddu bilaalaafi almu'allafa waxaa lagu tiriyaa kutubaha ay mashaayikhdooda ku akhriyeen ama ka maqleen bilaalaafi kumanyaal baa lagu tiriyaa kumanyaalkaasoo almu'allafati la dhammaystiray lisaanulcarabku wuxuu odhanayaa alfun mu'allafatun mukammalatun mu'allafa waxay la macno tahay la dhammaystiray marka bilaalaafi almu'allafa kumanyaal la dhammaystiray oo buuxa ayay ahayd laakiin looma jeedo aalaaf mu'allafa yacni malyuunnay ahaayeen kutubta markaa ay akhrin jireen oo ruuxu dee malyuun ma akhrin karo malyuunku waa alfu alfin marka taa loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa kumanyaal dhammaystiran baa looga jeeda kamaa waqaca libni samcaaniyi almadkuur sida u dhacday oo u sugnaatay ibnu samcaanigii la soo sheegay saaxibu alansaab iyo wa saaxibihi bni casaakirin iyo saaxiibkiio ibnu casaakir ah fii jamaacatin aakhariina xaalay ka mid yihiin kooxo kalena marka ay ku jiraanoo ay weheliyaan bimacnaa iyagii iyo culamo kaleba waa u dhacday kumanyaal inay mashaayikhdooda ku dul akhriyeen kutub ah ama ay ka maqleen wa minhaa kasratu musannafaatihim macaalimtaa waxaa ka mid ah farabadnida kutubtoodu ay farabadnayd xataa cuddat alfa musannaf marka tan iyo tii hore kasratu maktuubaatihim maxaa u dhexeeya axaadiistii ay qoreen ayuu taa hore uga jeedaa yacnii waxay qoreen alfay mujallad oo riwaaye ahaan iyo naqli ahaan ay u qorayaan markaa taa hore kasratu maktuubaatihim waa waxay markaa naqlisteen qoreen farguurigooda ay ku qoreen kasratu musannafaatihimna waxaa loo jeedaa kutubtooday allifeen iyagu xataa cuddad ilaa lagu tiriyey alfa musannafin kun kitaab la tiriyey inay qaarkood qoreen oo loo tiriyey lijamaacatin min culamaa'i hadi lumma koox ka mida culammadii ummaddan minhum cabdulmalik ibnu xabiibin cabdulmalik ibnu xabiib baa ka mida caalimu landalusi andalus caalimkeedii ahaaday caalimkii reer andalus andalus hadda waa dhulka loo yaqaano sbain iyo bortuqal loo yaqaano ayaa waxaa la odhan jiray andalus sbain iyo bortuqal ayaa waxaa la odhan jiray andalus baa la odhan jiray muslimiintu waagii hore waa furteen waana ka taliyeen waana ku dhaqmeen magaalooyin badanna waa ka sameeyeen culamo badanna waa ka soo baxday carab badani waa degtay laakiin markii dambe gaaladii baa dib u qabsatay muslimiintiina waa laga faramaroojiyey marka maanta ee waxay ka mid tahay beledada muslimiinta laga qabsaday ee gaaladu ka haysato ayay ka mid yihiin wa abulfaraji ibnuljawsiy iyo abulfaraj ibnuljawsi ayaa ka mida culammada markaa kutubta faraha badan la alifay oo sheikhu tilmaamayo ilaa kun kitaab inuu gaadhayo kutubta ay qoreen waxaa ka mida suyuuti suyuuti wuxuu ka warramay kutubtuu alifay oo qoray markaasuu kutubtii tiriyey kutub fara badan buu sheegay bacdi kale culammada ka mida ah waxay dooneen kutubihiisa inay koobaan markaasaa waxay ka dhigeen kutubihiisa sagaal boqol iyo koob iyo toban kitaab bay ka dhigeen sannadduu dhintayna waxay ahayd sagaal boqol iyo koob iyo tobankii hijiriyada ayay ahayd marka sannadduu dhintay tiradeedii yacanii tiraday hijriga ka ahayd iyo cadadkii kutubtiisa iswaafaqay yidhaahdeen ibnu taymiya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kutubtiisu waxay gaadhaysaa dhowr boqol oo kitaab qaarna waaba ka sii badiyeenoo waxay yidhaahdeen kun kitaab bay gaadhaysa faxfad ayuha aaalibu waqtak ilaali ardayow wakhtigaaga ilaali faqad ablaga alwasiiru asaalixu ibnu hubayrata fii nusxika biqowlih waa ku xeel dheeraada wasiirkii wanaagsanaa ee ibnu hubayre la odhan jiray nasteexada uu kuu nasteexaynayo ayuu markaa ku xeel dheeraaday oo nastiixo baliiqo ah ayuu ku nastiixayay biqowlihi hadalkiisa uu yidhi waalwaqtu anfasu maa cuniita bixifdihi wa araahu ashala maa calayka yadiicu waalwaqtu waqtigu anfasu maa kii waa waxa ugu qaalisan cuniita bixifdihi aad ilaaliso oo ku dadaasho ilaalintiisa waxaad ku dadaasho ilaalintiisa wakhtigaa ugu qaalisan anfas waa ugu qaalisan yaha looga jeeda nafiis waa qaali wa araahu ashala maa calayka yadiicu waxaanan ku ogsoonahay ashala maa kii inuu ugu sahlan yahay calayka yadiicu kaa lumayaa waxa ugu sahlanaa waa wakhtiga yacni wuxuu tilmaamayaa in aad wakhtiga loogu dadaalo ayuu tilmaamaya waa baxru kaamil beydkani khulaasada uu sheikhu tilmaamaya waxay ku saabsan tahay wakhtiga aad ha loogu dadaalo oo ha looga faa'iidaysto wakhtigu waa tegayaa haddaanad ka faa'iidaysan waa ku dhaafayaa hadhow ma soo qaban kartid ahlucilmigu aad bay uga faa'iidaysan jireen waxaa ku anfacayaa wakhtiga lagaga faa'iidaystaa waxyaalaha tusaalayaashee uu inoo sheegaayo waxaa looga jeedaa in markaa lays yidhaahdo ku dayda fatashabbahuu in lam takunuu milahum ina tashabbuha bilkiraami falaaxu kuwa wanaagsan laysu ekaysiiyaa waa liibaan markaa duruus badnaanta yani waxa weeye waxyaalahay dhiganayeen inay badnaayeen waxay dhigayeen inay badnaayeen waxay qoranayeen ee werinayeen inay badnaayeen waxay akhrisanayeen ee taalacanayeen inay badnaayeen mashaayikhda cilmiga ka qaadanaya inay badnaayeen masmuucaadkay maqlayeen ama mashaayikhda ku dul akhrinayeen inay badnaayeen oo jusas aad u fara badan ay ahaayeen kutubahay allifeen inay badnaayeen kullu daalika wuxuu uga jeedaa min baabi shaxdi yacni alhimam in himooyinka la soofeeyo oo niyadda la adkeeyo oo guntiga dhiisha la yskaga dhigo oo la dadaalo oo lays yidhaahdo raggii ragga ahaa isu ekaysiiya raggii ragga ahaa iska yeelyeela siday ugu dadaalayeenoo kale ugu dadaala niyadda ha isniyad jebinoo ha odhan iyagu waxay ahaayeen yacni markaa siday ahaayeen miyaa la gaari karaa maxaa layskaga hawlaya maa la yska joogo kol baa la gaari karaya xadiid may ahayne bashar bay ahaayeen ya niyad jebinta ha isku samayn ha odhanin lama gaari kare iska dhaaf haddaanad gaari karin daba joog laakiin iska fadhiiso iska daa baa kugu daran ya iska daa ayaa kuugu daran xataa haddaanad gaadhin adigoo dalabkii ku jiroo taalibu cilmiya inaad dhimataa dee khayr baa kuugu jiro niyadaada in lagu qaadaa laga yaabaa hadday niyadu kaa dhabto liajli illah cilmiga aad u baranaysa man sa'ala allaha ashahaadata bisidqin ballagahu allahu manaasila shuhadaa'i wain maata calaa firaashih ya ruuxu yacni wuxuu niyeeyuu yeelanaya inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa shakhsi walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu is yidhahdo caalim noqo caalim billaah wa biamri illaah liajli illaahna u noqo qarad kaloo adduunye aynay ahayn dariiqii isagoo ku suganoo niyaysanoo sidaa ku dadaalaya oo isagu dadaalaya oo niyaysan niyaduna ka dhab tahay ikhlaasna ay ka tahay falahu maa nawaa inuu yeeshaa dhici karta oo culamada waxa lagu sawaabinayo kale lagu sawaabiyo ya anniyatu khayru min alcamal niyadiisu in camalkiisii ay ka wanaagsanaataa dhici karta sida xikmaduba ay sheegayso xadiisnimo uma asixin oo kama sugna nebiga sala allahu alayh wasalam marka aad yo aad wakhtigaha looga faa'iidaysto maa madafaat waalmu'ammalu ghaybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegay socde waxa soo socdaana waa haybo inaad gaadhi doontiyo in kale ma ogin inaad gaadhi doontiyo in kale kama warqabtido ma ogin walaka asaacatu alatii anta fiiha waxaa kuu sugnaatay saacadda aad ku sugan tahay saacaddaa ka faa'idayso alkhaatima nas'alu allaha xusnaha ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatima wanaag ilaa hunaa balaqa alqawlu atamaamu ilaa halkaasuu gaadhay hadalkii dhammaystirka u saaxiibka ahayoo dhammayska tirna wa xasuna qaطcu lkalaami bilkhitaami waana wanaagsanaaday hadalka in la jaro oo khaatimo lagu jaro oo gebagebo lagu jaro fayaa shudaata alcilm kuwa cilmiga doonayow wa tullaabahu kuwa cilmiga raadinayow wayaa qusaada alfiqhi kuwa fiqiga u qasdayo ee doonayow wa arbaabahu kuwa markaa fiqiga markaa u saaxiibka aho imtasiluu macaaqida atacdiimi fuliya oo la kaalaya macaaqida atacdiimi cilmiga weynayntiisa waxyaalaha loo guntay ee weynaynta cilmiga la weynaynayo ku tusinaya la kaalayoo cilmiga weyneeya oo sida cilmiga loo weyneeyo la kaalaya imtasiluu macaaqid atacdiim walxaal antum tuqbiluuna aad soo qaabilaysaan oo u soo jeesanaysaan calaa maqaacidi atacliimi cilmi barashada fadhiyadeed iyo majaalisteeda idinkoo soo qaabilaya furiya waxyaalaha lagu weynaynayo cilmiga tajiduu waxaa helaysaan haddaad sidaa yeeshaan nafcahu cilmiga waxtarkiisaa helaysaan wa taxmaduu waxaa mahadinaysaan caaqibatahu cidhib dambeedka wanaagsane cilmigu leeyaha mahadinaysaan wa iyaakum watahaawuuna biha wa iyaakum waxaan idinka digayaa watahaawuuna biha inaad fudaydsataan waxyaalaha cilmiga lagu weynaynaye macaaqidu tacdiimka ah inaad fudaydsataan iska jira macno badani kuma sugna aad tidhaahdaa ya ama maxaa ka macnaa ah, maxaa ka macnaa wax weyn baa ka macnaa ya dadka qaar baa waxay sameeyaan wax kastay sameeyaan waxay yidhaahdeen maa calaysh ya markaasaa mid kale ku yidhi calaysh calaysh ya maa calaysh maahee calaysh calaysh waa ku jirtaa buuri waxbaa ku sugan marka maxaa ka macnaha iska odhanoo ha fudaydsan watahaawuna biha ay bimacaaqidi tacdiimi haadu waxay u noqonaysaa macaaqidii tacdiimka waalcusuufa canha iyo in laga leexdo o laga jeesto waxyaalihii cilmiga lagu weynaynayaynu ka soo hadallay fainaha macaaqidu tacdiimku in cilmiga la weyneeya oo asbaabtaa lala yimaadaa miftaaxulcilmi waa furihii cilmiga wa mirqaatu lfahmi waa jaranjarradii loo korayey fahamka fahamka inuu ruuxu u furmo jaranjarradan baa loo koraa mirqaadka waxaa la yidhaahdaa yacni mimbarkoo kale inta yare hoosayse laysku taagayo ama kursigoo kale meesha addimada la saaro ee kursiga ka horraysa ee kuraasta qaarkood ay leedahay meel addimada loogu talagalo kursiga ka mid ah ya taasaa waxa la yidhaha mirqaa ayaa la yidhahdaa mimbarkana xaggiisa hoose ee markaa jaranjarada waa la yidhahdaa marka waa meeshii loo korayey fahamka wa biha tujmacu lculuum yacni macaaqidu tacdiimi alcilmi baa lagu kulminayaa oo lagu ururinayaa cilmiyada wa tu'asalu lagu asalaynayaa oo lagu aasaasaya wa biha tuyasaru lfunuunu macaaqidu tacdiimkaas baa lagu fudaydinaya alfunuunu fanniyada kala duwan wa lagu xasilinaya awradaha sacdun wa sacdun mushtamilun yacnii geelii sacad baa arooriyey iyadoo sacad hagooga yahay maa haakadaa yaa sacdu tuuradu libilu sacadow sidaa geela looma arooriyo geela ninka aroorinaya dee isma jiir buu u baahan yahaye nin iska xaragoonayo oo intuu markaysaa yani afka duubtay oo yani waxa weeye oo macawisaha shullaha dhigay ya iska xaragoonaya dee ninka noocaasa geel aroorintu kama dhab aha ya marka sacadow sidaa cilmiga looma doono macaaqidu tacdiim baa lala yimaaddaa haddii cilmiga la doonaye sidii la doono layskama yeelo si walba yeele ayaa cilmiga doonaya markaysaga isma qabato ya maxay soomaalidu yidhahdaan ya aan wax qalanno midyahana qarsanno isma qabato aan wax qalanno midyahana qarsanno isma qabato hadduu qofku markaa doonaayo cilmigu ka dhab yahay waa inuu cilmiga doonashadiisu ka muuqdaa culamada qaarkood waxaa laga sheegay mar kastaba kitaab uunbuu hayeyba ilaa uu ku gam'o kitaabka hadduu kacaayo hadduu soconayo hadduu fadhiyo hadduu markaa jiifo kitaabuunbaa markaysaa marna laabta u saaran marna waxba gacanta uu ku haya ya arah loo kala eg baa la yidhi arah loo kala eg ya marka ruuxii taalibucilmiga iyo ruuxa kale aan taalibucilmiga ahayn ee xoogaa iskaga yara maqaam gaadhayo maalmo ku madax gadaya ama waalid ku soo kallifayo oo dee uu waalid soo duduucayo ya oo tahay yacni mid dirqi lagu keenay dee labadu markaa isku mid ma aha isku dadaal ma aha isku shaqo ma aha dee labadii markaa isku nooc maaha fashammiruu can saacidi iljiddi yacni fayda dadaalka dhudhunkiisa fayda saacid waa dhudhunkii dadaalkii baa waxaa laga tilmaamay sidii qof dhudhumalehoo kale inuu yahay kitaabku cibaaraat adabiyo cajiiba buu leeyahay ya waxaa dhici karta sheikha inayn takalluf ka ahayn baa laga yaabaa waayo fasaaxa iska doondoon ruuxu hadduu markaa isaga baadhbaadho takalluf uu la yimaado yacni oo sariiqadii dee aanu ku hadlayne ay tahay ha lagu yidhaahdo alla adab badana fasaaxo badana madmuun bay noqonaysa ya laakiin waxaa laygu yidhi marka uu hadlayo laftiisa noocaasuu ku hadlaa iyadoo irtijaali hadalkiisu yahay walaa tushqilu bimaycati aljaddi ashqalo horaynu u soo sheegno culammada qaar ay yidhaahdeen hamse lama geliyo walaa tashhaluu baa saxan walaa tushqhilu bimaycati aljaddi nafta ha ku mashquulinina dheefta jileeceeda aljaddigu alxadu iyo alhina iyo baa la maycaduna waa jileeca waxyaalihii adduunyadu wax iska liitoo kale kuugu tilmaamaya marka dheefta adduunyo jileeceeda nafta ha ku mashquulinna yacni tamacdaduu wakhshawshinuu ya yani is adkeeyo ismajiiro yani sidii macadi bnu cadnaan oo kale markaa yeela qaar waxa weeye adag oo dee waxa weeye nimbireed ahoo cilmiga ku dadaalaya tamacdaduu wakhshawshinu wasaas asalkaa waxaa loo nisbeeya cumar bnu khataab waxfaduu ilaaliya raximakum ullahu ilaahay idin naxariistee qawla abi cabdillaahi ibni alqayimi abi cabdillaahi hadalkiisa oo ibnilqayimi inan qayim ahaaday qayim aljawsiya ayaa aabbihii la odhan jiro madrasada jawsiye la yidhaahdo ayuu maamulaheeda ahaayoo ilaalin jiray maamule ka ahaa oo isku dubarridi jiray qayim marka ibnulqayim saasaa loo yidhi raximahu allahu caza wajal ilahay u naxariistay wuxuu yidhi aalibu nufuudi ila allahi wadaari alaakhira kii fulitaanka iyo gaadhitaanka doonaayay ilallahi ilaahay uu gaadho wadaari alaakhirati iyo daarta aakhira inuu gaadho rabay bal ilaa kulli cilmin wa sinaacatin wa ri'aasatin yacni markaa kii doonaayay inuu gaadho cilmi kasta wa iyo farsamo kasta wa ri'aasatin iyo madaxtinimo kasta bixaysu si oo yakuunu ra'san fii daalika uu noqonaayo ra'san fii daalika mid taa madax ku ah muqtadan bihi lagu dayanayo fiihi gudihiisa laga dayanayo yaxtaaju wuxuu u baahan yahay an yakuuna inuu noqdo shujaacan mid geesiyo miqdaaman yacnii hormaraya yacni miqdaam waxa weeye shujaaci unbay la macno tahay oo sii adkaynaysa xaakiman mid xukumaya inuu noqdo ayuu u baahan yahay calaa wahmihi malihiis iyo ismoodsiintiisa mid xukumaya noqda hayra maqhuurin mid lagu dirqiyey aan ahayn inuu noqdo taxta sultaani takhayuli wuxuu khayaali ahaan u sawiranayo maamulkeeda aan lagu hoos dirqiyin khayaaligiisu aanu iska kaxaysanayn ee isagu kaxaysanaya khayaaligiisa oo ruuxa markaa geesnimada badan waxaa la yidhi sida wanaagsane isaga u fiican iyo libaysadka ayuunbuu tasawuraayoo takhayulaa isagoo gacan sarreeyey ayuunbaa khayaaligiisa ku soo dhacaysa marka khayaaligu isaga siduu rabo ayuu dabagelayaa laakiin isagu khayaali ma kaxaysanayo ila ka baqaya waxaa ka kaxaysanaya khayaaligiio wuxuu isleeyahay waa lagaa gacan sarraynaya marka khayaaligii baa maamulanaya khayaali ma maamulanaye khayaaligii isagaa maamulanaya zaahidan fii kulli maa siwaa matluubi wuxuu noqonayaa oo doonayaa inuu noqdo mid ka dheeraaday fii kulli maa siwa matluubih wuxuu doonaayo waxaan ahayn oo dhan mid ka wada dheeraadu noqonaya caashiqan limaa tawajaha ilayh mid jecel oo caashaqsan buu noqonayaa wuxuu yacni u jeestay xaggooda caarifan biariiqi wusuulihi ilayh wuxuu noqonayaa mid waxa weeye garanaya biariiqi alwusuuli ilayhi gaadhistuu markaa gaadhayo shaygaas uu gaadhayo waddadiisuu garanaya waddaduu ku gaadhayuu garanaya wa turuqi alqawaatici canhu waddooyinka ka gooynayana waa garanaya marka waddadii gaadhsiinaysay maadaama uu garanayo waddadii buu raacaya waddada ka fogaynaysae ka goynaysa markuu garanayana waa ka dheeraanaya ilaa taasi meel kaleay kala dhacaysaa taasi shaanshaankaay kala dhacaysaayo yacni meel kale bay ka turaysa miqdaama alhimmati wuxuu noqonayaa mid niyadiisu iyo himmadiisu ay markaa hormaris badan tahay oo ku dhacay leedahay haabita alja'shi qalbigiisu u sugan yahay qalbigiisu uu sugan yahay oo aanu ruxmaynin oo wixii yare ku soo darriyaabaa aanu markaa lulayno ruxay ee qalbigiisu sugan yahay oo galow aanu aqoon laa yasniihi can matluubihi lawmu laa'imin aanu ka celinaynin oo ka leexinayn sanaa yasnii waa saaniya cifihi laa yasniihi aanu ka leexinayn can matluubihi waxa uu doonaayo lawmu laa'imin mid canaanta canaanti ayna ka leexinayn walaa cadlu caadilin waa la macno mid canaananaya canaantiisu ayna ka leexinayn haydaartayntiisu yacni inuu isagu markaa canaanto yani oo si dhiifle u canaanto kasiira sukuuni wuxuu noqonayaa mid xasiloonidiisu badan tahay oo waa xasilloon yahay waa iska habbi daa'ima alfikri fakarkiisu mid daa'im yahay oo cilmiga ka fakeraayo ayuu noqonaya hayra maa'ilin midaan u ilanayn buu noqonayaa maca ladati lmadxi ammaantu jacaylkay leedahay midaan la leexanayn buu noqonaya oo marka la ammaano mid kala bato oo yacni waxa weeye eh, ammaantaasi ay wax ka baajinayso noqon maayo wala alama dami dhaleecaynta xanuunkay leedahayna waxba ka baajin mayso o ka celin mayso haddii la ammaano iyo haddii la caayo waa isugu mid dankama leh qaa'iman bima yaxtaaju ilayhi wuxuu noqonayaa mid ku qumayo ku kacayo wuxuu u baahan yaho min asbaabi macuunati sababaha waxyaalaha u kaalmaynaya sababahooda ah waxyaalaha u kaalmaynaya sababahooda shaygaa waxa u kaalmaynaya ayuu ku kacaya laa tastafizuhu lmucaaradaat yacni ma duubsanayso caariditaanka la caarida oo dad badan inay caaridaanoo ictiraadyo laga hor keeno oo laga hor yimaado taasi markaysagaa ma duubsanayso oo waxa uu rabo kama duubsanayso shicaaruhu sabru tilmaantiisu waa sabir wa raaxatuhu tacab raaxadiisuna waaba daalba daalku ku raaxaysanaya daalka laftiisu ku raaxaysanaya ya yacni waxa wanaagsanoo ruuxa aadka u jeceli dhibta uu leeyahay raaxay uga dhigan tahay arixnaa biha yaa bilaal takaaliiftii waa lagu raaxaysanaya muxibban limakaarim alakhlaaq wuxuu noqonayaa mid jecel akhlaaqda teeda wanaagsan iyo dabeecadaha teeda wanaagsan xaafidan liwaqtihi waqtigiisii mid ilaalinayuu noqonaya laa yukhaalitu annaasa ilaa calaa xadar dadka kuma dhafmayo ma dhexgelayo inuu digtooni ku sugan yahay mooyaan waa iska ilaalinaya dadkaba waayo dadkii waa mashquulinayaan waalmashquulu laa yushqal kaaa'iri wuxuu la mid ahaaday shimbirkoo kale alladii kaasoo yaltaqidu alxabba baynahum yacni markaa badarka ama waxa weeye raashinka midhihiisa ka guranaya dadka dhexdooda oo shimbirihii wakhtiyada qaarkood dee intay soo degaan ayaa meel agtaada a ah laga yaabaa ya oo dadkii xag iyo xaggaba ka marayaan inay marka ama hadhuudh ka gurtaan ama beriis ka gurtaan ama wax la mid ah qaa'iman calaa nafsihi bilragbati waalrahba wuxuu noqonayaa mid naftiisa ku kacaya oo ku qumaya bilragbati rajo uu rajaynaayo wanaagga iyo warahbati baqasho uu ka baqanaayo waxa xun isagoo raqbe iyo rahbe ku sugan ayuu ku qumaya oo ku sugnaanaya taamican fii nataa'ij alikhtisaasi calaa bani jinsi wuxuu noqonayaa mid rajaynaya oo tamaaciyaya ee gaar noqoshada midhaheedii uu kala gaar noqday faa'iidadaas calaa bani jinsihii kuwii la jinsigahayo la nooca ahaa ghayra mursilin shay'an min xawaasihi cabasan wuxuu noqonayaa midaan dirayn oo sii daynayn shay dareemayaashiisa ka mid mida faa'iide la'aanteed iyo iska ciyaar ku diri maayo wuxuu eegaya feker buu ku eegaya wuxuu qabanayo faa'iido daraaddeed buu u qabanaya wuxuu dhegaysanayo wuxuu faa'iido ku ogaaday ayuunbuu dhegaysanaya waxa kale dheguhu ka furaysanaya waxa kale indhuhu ka laabanaya waxa kale gacmuhu ka laabanaya laa musarixan khawaatirahu walaa musarrixan khawaatirahu ma noqonaayo mid khawaatirtiisa iyo qalbigiisa waxa ku dhicaaya mid ku diraya fii maraatib alkown noocyada markaa kownka iyo jiritaanka mid ku diraya noqon maayo wa milaaku daalika taasoo dhan waxa hananaysaa waxa weeye hajru lcawaa'idi caadooyinka in laga dheeraado weeye wa qaطcu alcalaa'iqi xidhiidhada in la jaro weeye xidhiidhadaasoo alxaa'ilati baynaka wa bayna almatluub ku kala teedaysa adigiyo waxaad rabto idin kala teedaysana waa in la jaraa marka qaطcu alcawaa'id waalcalaa'iq yacnii cawaa'iddii waa in laga dheeraadaa calaa'iqdii waa in la jaraa ya marka waxa weye cilmiga waa in loo intahaa kalaamuhu raximahu allaahu hadalkiisii waa dhammaaday ilaahay ha u naxariistee fama ajmalahu dikraa wa tabsirah yacni maxaa ka wanaag badan ama shay cadiimaa wanaag badnaysiiyey dikraa xagga waanada wa tabsiratan iyo xagga tusitaanka maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatankii bisha shawaal kun iyo afar boqol iyo toddobiyo soddonkii hijiriyada waxaa dhammaaday kitaabkii tacdiimu alcilmi ayaa halkaa ku dhammaaday inta ka hadhay oo ducaana waa akhrinaynaa calaa sabiili ducaa waana macna ahaan waa iska caddahay hal mawdicun baan macna ahaan tilmaamayaa wajcalhu lwaaria mina mawdica waxaa laga yaabaa bacdu alaba inuu ka qarsoomo damiirka wajcalhu waxaa dhici kartaa in laysweydiiyo la yidhaahdo damiirkan xaggee loo celinaya waayo damiirki waa damiir mufrad ah asmaac iyo absaar iyo quwaana la soo sheegay jawaabtu waxay tahay sida culammada qaarkood tilmaameen wajcalhu waxaa loo celinayaa tamtiica loo celinayaa wajcalhu ay wajcal tamtiica haadu tamtiic bay u noqonaysaa tamtiicina wuxuu ku dhacayaa asmaac iyo absaar iyo quwo mid walba in loogu raaxaynayo masderkaa tamtiica loo celinayaa ee maticnaa laynoogu tilmaamay oo ficil la soo sheegay masderkiisa in damiirka loo celiyaa waa dhacdaa yacni waxa weeye waa tii ilaahay uu yidhi icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya huwa cadligu cadliga xaggee lagu sheegay icduluu ficilka abaa tadamunaya oo koobsanaya macnaha masderka maticnaana waa saasoo kaleoo tamtiica waxa koobsanaya maticna culammada qaarkood oo yidhi waxa weeye damiirka waxaa loola macaamilay sidii ismu ishaaraha oo madkuur buu u noqonaya madkuurtina waa asmaacdiiyo absaarta iyo quwada waa jiraan allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma اغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma اغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma ina nas'aluka xusna alkhatimة allahuma ina nas'aluka xusna alkhatimة allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna allahuma wafiqna lima tuxibu watarضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا allahuma yasir lana tacdiima alcilmi waijlaalah wajcalna miman sacaa lahu kadalika fanaalah allahuma ina nas'aluka cilman naafica wanacuudu bika min cilmin laa yanfac allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilman naafican wacamalan saalixa wazidna cilman naafican wacamalan saalixa allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macsiyatik wa min طaacatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'iba addunya allahuma maticna biasmaacina waabsaarina waquwatina ma axyaytana wajcalhu alwaariha mina allahuma la tajcal addunya akbara hamina wala mablga cilmina wla ila annaari masiirana wla tusallit calayna man la yakhaafuka fiina wla yarxamuna allahuma aamin wsala allahu ala muxamadi wala ali muxamed allahuma aamin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk